asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo tobnaad ee kitaabka can anas bni maalikin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam ataa cala imra'atin tabkii cala sabiyin laha tabi ay lahayd haweeney ku dul ooyeysa yani qabrigiisa ku dul ayuu u yimid rasuulku ilahi alayh isalaatu wasalaam faqaala laha markaas wuxuu yidhi itaqi llaha wasbirii ilaahay ka boqoo sabir oohinta iska daa faqaalat qaalat markaase waxay tidhi wamaa tubaali bimusiibati uma aaba yeelayso adigo musiibadayda musiibada igu dadka mali falamaa dahaba markuu tegay waqiila laha lagu yidhi inahu rasuulu sal la alay wasalm ilahi baa markiis la hadlaayey axadahaa waxaa qabtay mitlu mowt wax geerid oo kale naxdin weyn oo geerid oo kale abaa ku dhacday rasuulka ilaahay sida ugu jawaabtay markay markay sida ugu jawaabtay in rasuulka ilaahay uu ahaa ay ogaatay bay aad u naxday fa ataba baabahu albaabkiisa oo baabihi bawaabiin albaabkiisa dad bawaabiin iyo waardiya waxba mayay ka helin marka waa sidii qof caadiya gurigiisa loo galo kalena inalaku ogasho faqaalat markaas waxay tii yaa rasuul allahi lama carifta maanu ku garanaynin markaas sidii kugu jawaabayay maanu garanaynin faqaala markaasu wuxuu yidhi inama asabru cinda sadnati lula sabrku waa jirka hore laakin goorta dambe waa iska fududaanaysaayo waa la iska ilaawaya qof waliba u ilaawaya waxaa la ydhaa ashyaada kale shay waliba wuxuu bilowda isagoo yar markaas soo yaada soo yaraan doona ka horta hore ee cusub tahay muxuu ahaye tasiirkeedu weyn yahay markaasaa la raba in lais adkeeyo lais aw qaala mise wuxuu yihi cinda awali salma cinda salmati lulaa buu yihi mise cinda awali salma baabu hawaabi man yamuutu lahu lwaladu fayaxtasibuhu qofka inta u dhinto ku sabra oo ilaahay kiisa geysta can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalama qaala linisbati min alansaar haween ansaar ka mida wuxuu ku yidhi laa yamuutu biixdaakunna salaatun min alwalad uma dhintaan mid idinkaydin ka saddex ilmood oo weli aan kaa garanaha lam yablugu fataxtasibahu ay aan geysato dab ilaah uga sabirto ilaa dakhala fi ljanna jannada geli baa dhexdaa yeeshay allah weynay ka dhicin doonta u dhintaan ilaahay uga sabirto ilaah agtiisa ku tirsataan jannay ka faqaalat imra'atu minhuna haweeney ka mid ahayd baa waxay tidhi abitnaani mise labana yaa rasuul allah iyada labaa laba keli adootay marka inay ajna soo gelaysay iyo in kale bay markaasay tihi labana rasuulka qaala watnaan awitnaan ama laba wa aakhara canhu marfuucan laa yamuutu liaxadi min almuslimiina alaaatun min alwalad fatamasahu الnaar liaxadin min almuslimiin rag yaaban ku asku qof muslim ah saddex ilmood uma dhintaan fatamasahu naar markaa naarin ay taabato ilaa taxila kalqasam ilaa dhaarti furideeda u mooyaane dhaar furidii mooy dhaartii ilaahay uu dhaartay oo dadka o dhan inay naar wada wada caroorayaan ilaah ku dhaartay taas mooyaane oo taasama dulmaridda marka ahayd wain minkum ilaa waaliduhaa kaana calىa rabbika xakman maqdiya taas uun mooyaane si kale naari isu arki maayaan an kolkaa dadku way kor marayaan oo siraadka la marayo ile jahannam dusheeda weeyaan taa mooyaane oo dhaarta ilahay bau ku dhaartay yan si kale isma arkaayo baabu ma yuqaalu cinda almusiiba can umi salamata radia allahu canha qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama yaquul ma min cabdin tusiibuhu musiibaة fayaquul ina lilahi waina ilayhi raajicuun اللهمa أجiرنيi في مصيiبتي واkلف ليi خيرا منها إلا أجرh الله في مصيiبته وأkلف لh خيرا منها rasuulkeena sida baan maqlay ma jiro adoon addoommaha ilaahay ka midoo musiiba ay ku dhacdo oo kolkaa yidhaahaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun annaga ilaah baana leh ilaah baanan u noqon doona yani annaguna waan dhiman doona sida anagoo dhiman annaguma naftayda ma haysano ilah allahuma ajirnii fii musiibati ilaahu iga ajirsii musiibadayda kada wkluf lii khayra minha iguna bedel tuu ka fiicana igu bedel wax ka fiicana iigu bedel qofkii sidaa yidhaah ilaa ajarahu allahu ilaahay waa ka ajirsiiya fii musiibatihi wa ahlafa lahu fii musiibatihi ahlafa lahu khayra minha tuu ka fiicana ilah waa ugu bedelaa rasuulka ilah sidaale baan noqda falamaa tuwafiya abu salama abu salama markuu geeriyo qultu ya waxaan idhi kama amaranii rasuulu lahi sala l slam rasuulka ilahay sida baray baa inta horta hore shakida oo iri qof abusalaam ka fiican oo ilahay ugu bedelayaa waxgu jooga haddana sii nabigu fara jiri faakhlafa allahu lii khayra minhu rasuula allahi sala allahu alay wasalam mid ka fiican baa alla igu bedelay oo rasuulka ilahay baabu lbukaa'i cala almayit oohinta loo ooyo meydka can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal ishtakaa sacd bnu cubaadata shakwan lahu sacd ibnu cubaada ayaa jiraday hal mar buu jiradiisa jiraday faataa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yimid yacuudu isagoo booqanaya maca cabdiraxmaan ibni cawf wa sacd ibni abi waqaas wa cabdillaahi bni mascuud falamaa dakala calayhi markuu u galay wajadahu wuxuu helay fii khashyatin miyir la-aan isagoo miyirla ayuu yimid oo aad dukada u hayso ugmiya alay faqaala markaasu wuxuu aqad qadىa ma dhintay qaaluu laa yaa rasuul allah ma rasuulka ila ma dhiman fabakaa rasuulu llahi sala allahu alay slam waa ooyey rasuulka ilaah falamaa ra'a alqawmu bukaa nabiyu sala allahu alay slam bakaw markay oohinta nebiga arkeen iyo iyagana oohin ku tareen faqaala markaasu wuxu alaa tasmacuun miydaan maqlayn yani waxaan idin leehay ma maqlaysaa ina allaha laa yucadibu bidamci اlcayn walaa bxusni اqalb walakin yucadibu bhada aw yarxam wasaara ila lisaaniya ilaahay indhaha ilmadooda uma cadaabo dadka uma cadaabo qalbiga murugtiisana uma cadaabo laakiin kanu u cadaabaa ama naxariistaay waa u dhaafa carabkooda kanu u cadaaba markuu laan carabkiisa ka tagsi marka carabka dhawaaqa carabka lagu dhawaaqo lagaga dhawaaqo iyo wixii ficil kale timaha la yska rurtay iyo dambes madaxa la yskaga shubay iyo darka la yska jeexjeexay iyo weelasha la jejabi iyo waxaas iyo wixii kuwaas weeyaan kuwa marka xaaraamta ahee muxuu ahay ilaahay wuu qofka ama u cadaabayo ama uu ka dhaafiyo laakiin kuwan kada iyagu raxmad weeyaan oo waa waxaan qofkuna hanan karaynin muxuu ahay ilahay taa markaysada uma cadaabayo hadday indhuhu ilma kasoo daataan oo uu naxo baabu tashdiidi fi niyaaxa oohinta qaylada ahee maydka loo ooyo siduu maxaa ilaah u adkeeyey can abi muusa alashcariy radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal arbacun fii ummatii min amri ljaahiliya afar arrimood ummadayda waa waxaa weeye waa umuur jaahiliya ka mid tahay mana daynaya laa yatrukuunahunna mana daynayaan afar arrimoodoo jaahiliya ma daynayaan ummadaydu alfakru bilaxsaab faan lagu faano dhalashada lagu faano ana ree hebel iyo naga kidabana iyo hama daynayaan dadku ma daynayaan weligo waana jaahili arrin jaahiliya weeyaan ayb mabda islaamiga waa ina dadku isku cabiyi iska hoyeyna meel kale ilahay ka wada abuuray oona waxba taa ku kala duwanayn muxuu ahay ina akramakum cinda allahi arqaa laakiin dadkii baan daynaya reer hebel baan naaya naga reer hebel ka fiican iyo kida iyo inay waxaad wadaan waalطacanu fi lansaab nasabka oo la tacaniyo la duro oo la yidhaha nin hebel kidaa buu yahay reer hebel sidaasay yihiin dalad ma aha waa sheegato waa kida waxaas in la yidhahna ma daynayaan walistisqaa binujuum xidigaha oo lagu roob dalbado oo roobka oo loo nisbeeyo xidigaha loo nisbeeyo oo markii eh, la arko xidigaha iyo la arko la yidhaaho marka khalaas roob baada-ayo kidaa waxaasna ma daynayaan waniyaaxa oohinta hinta maydka loo ooyana ma daynayaan afartaasoo arrimo jaahiliya ma daynayaan wa qaala wuxuuna yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam annaa'ixa naagta oydaayo naa'ixadiihi idaa lam takub haddayna tooba keenin qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha la joojinaya wa calayhaa sirbaalu min qatraan iyada oo xidhan muxuu aha qamiis oo laami ah qamiis laami iyadoo xidhan ayaa la joojinaya ayb oo naarta yani muxua kula gubanaya wa dircun min jarab iyo dirac cadha ah iyadoo jirkeedu marka cadaysan yahay oo halkaas danaankaas dhar u yahay ayaa maxaa iyada jazaa maa kaanat tacmal dadka dharka madmadow xidhe iyo qadrankood marka waa madow yahay dharka madmadow xidhe iyo gaalada kaga daybe iyo goyaalkaas oo kale dharkii madoobaa ay xidhan jireen iyo wixii dhar cadcad baan de xidhanaa innagana feelan waa taasuna qalad weya hawaankii haweenka raggooda dhinto cad u xidhaan niga xagga iyaga waxaa weeye gambadaa loo cadeey gambada cadeen gamba cadda xidhaan lakiin dharkeeda kale way ka cadaysa qaba ee koonfurkasa kafankay ninka oo kale ay haweenkeeda u xidhayaan waa qalataas ayb musiibadii iyo naxdintiiba sii weyneynaysaa marka marka haweenayda oyda muxuu ahaay maydka u oyda ama kuwa lasoo ijaarta ha ahaada marka xoolo qaar ku qaatabaa jiro oo loo jaarto oo layidhaahdo laa yacud fiicanama kuwa kaleba ha ahaado kolkay waxbaan tacsiinaya in ay yidhaahaan albaabka kusoo dhawaan ciddii albaabkii ooyar isku dara ee kuwii kalena u jiibiyaan waxyaalahaas oo dhan sidaasaa lagu ciqaabi doonaa naagaha sidaa yeela baabun laysa mina man daraba alquduuda washaqa aljuub naga mid ma aha annaga muslimiinta ah qofka dhabanada dhardharbaaxa ee maxaa dharka iska jeexjeexa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laysa mina man daraba alquduud washaqa aljuyuub aljuyuub waa jamcu jayb jamcu jaybkuna marka waxaa way fatxatu lqamiis cinda ra'si halkana jayb la yidhaha ayb marka halkan dalka intuu qabta iska jeexjeexa kaasu naga mid maaha aw dacaa bidacwa aljaahiliya ama ku dhawaaqa waxyaalihii jaahiliga ay ku dhawaaqi jireen waa kahfah waa kidaa waa waxyaalahay ohan jireen kii kan haayow kii ay saa yeelayayaan ayaa wixii taraya ayaan micisanayaaye baaba-aye gurigay ba-ye waxyaalahaasi oo kale ku dhawaaqa naga mid maa buu leeyahay wa fii lafdin wa shaqa wa daca halkii hortii hore aw shaqa aw daca ka ahayd ee riwaaya kalena wa shaqa marka riwaayadan dambe waxay noqonaysaa qofkii intaa isku dara aa naga mid ah riwaayadii horese mid waliba gaarkiisa kii sidaa yeelana naga mid maaha kii sidaa yeelana naga mid maaha kii saa yeelana naga mid maaha kana waxay noqonaysaa kii saa iyo saa iyo saaba yeelaayo naga mid maaha baab almayitu yucadabu bibukaa'i alxayi qofka dhintay oohinta qofka muxuu ahaye nool uu ooyo baa loo cadaabaa ayb can camrata binti cabdiraxmaan camra binti cabdiraxmaan bni ascad bni zuraara radia allahu canha radia allahu canhuma annaha samicad caaishata radia allahu canha caaishay maqashay wadukira laha iyada oo loo sheegay ana cabdاllahi bna cumara yaquul cabdulahi cumar inuu yidhaaho ina almayita la yucadabu bibukaai اlxayi qofka dhintay qofka nool ooyntiisa loo cadaabayaaba cabdullahi bni cumar yidhaha baa caaisha loo sheegay faqaalat caaisha caaisha markay tii markaas waxay tidhi yغfir اllahu liabi cabdالraxmaan allahu naxariiso yani cabdullahi bni cumar allahu naxariiso amaa inahu lam yakdib been ma sheegin walaakinahu nasya aw akطأ waase ilaaway mise waa gafay ayb isagu been ma sheegan yani uma tacamudin laakiin ama waa gafay ama waa ilaawey ayb marka qofka muqti ah waa macduudsa waa la cudur daara anaan ma muqto way cudur daaraysa caaisha way taqaanaa ninka qadigiisa iyo ikhlaaskiisa taqaanaayo isagu been ma sheegin rasuulka ilahi kama been sheegine waa gafay ama waa ilaaway beelaan inamaa mara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam calaa yahuudiyatin yubkaa calayha yahuudiyad loo ooyeeya buu soo maray rasuulka ilaah bay leedahay fa qaala markaasu wuxuu yidhi innahum la yabkuuna calayha way u ooyayaan wa inaha latucadabu fii qabriha qabrigeedaana lagu cadaabaya iyaduna waa la cadaabaya iyaduna waa u ooyayaan sidaasuu nabigu yidhi yani camalkeediiba loo cadaabaya iyaduna way ooyayaan markaasay dadkii u fahmeen bay leedahay inay muxuu ahay eh, uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oohintoodaasa loo cadaabayaa mase ah bay leedahay markaas waxay soo deliishan jirtay qawluhu tacaala walaa taziru waasiratu wisra ukra ayaddaasi bay soo dalishan jirtay xadiidkan qofka dhintay in oohinta nool loo cadaabayo ibnu cumar keligiis ma warinin aabihina waa wariyey almugiiratu bnu shucbana waa wariyey waa kii weliba almugiiratu bnu shucba agjiday aynu soo marray saxiix albukhaari aynu ku soo marray inuu yidhi rasuulka ilaahay waxaan ka maqlay isagoo oo leh man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqadahu min annaar waxaanan maqlay isagoo oo leh ina muxuaha ina almayita la yucadabu bima niixa calayhi baan ka maqlay muqadimada u sameeyey waa inuu hubabu sa u yeelaya marka dhowr qof oo saxaabada ka mid ayaa ka warisay nabiga alayh salatu slam ka maqashay oo xadiidka ibnu cumar caaisha ay leedahay waa ku gafay ma aanu ku gafin xadiidku waa jiraa saxiix weeyaan laakiin macnihiisu muxuu yahay marka macnihiisa dhowr macneyo siba baa lagu alkhilaafa laakiin muxuu ahay sheekh alalbani halkan wuxuu rajaxayaa madhab aljumhuur oo ah ciqaabta in laga wada ciqaab waa lagu canaananaya saasaa tahay saasaa tahay kolka idaha waa jabalaa anta jabalhum waa kahfaa anta canaan wey marka waa lagu canaan saasaad u ahayd ki waxaa noo yeeli jiray saasaa ugu raajixsan buu leeyahay taasna waxaa laga wariyay cabdullahi bnu rawaaxa mar uu jikaday oo umu yerbaalay dee walaashi u oyday markaasuu odhanaya mar alla marka wax alla waxaa tidhaahaba waa laygu canaanaya ma saasaa tahay baa lay odhanaya marka taasaaba aada isu kasiraysa anta naasiruhaa anta kaafuhaa anta mudcimuhaa anta kaasihaa hadba waxay tidhaaho baabu ma jaءa fi mustariixu wa mustaraaxu minhu dadka qofka dhintaayo waa mid raaxaysta iyo mid laga raaxaysto عن أbي qتاadة بن ربعي الxاrث بن ربعي weeya magaciisu رضي الله عنه أنه kاna يحadiث أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم mura عalayhi بجناaزة جناaزa lala soo maray nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام mayd sida baa lala soo maray faqaala markaasu wuxuu yidhi mustariixu ومustaraaxu minhu waa ku raaxaysta iyo ku laga raaxaysan wey dadku markay dhintaan waa labadaasu mid raaxaysta iyo mid laga raaxaysto qaaluu markaas wuxu ya rasuula allah ma lmustariixu wama lmustaraaxu minhu qaal alcabdu lmu'minu yastariixu min nasab اdunya qofka mu'minka ah yani qofka mu'minka ah muطeecaa weeyaan ahlu cibaadadiihi adduunyada dhibkeediibu ka raaxaystaa waalcabdu lfaajir ninka faasiqiihiina yastariixu minhu alcibaadu walbilaadu waashajaru waaddawaab waxaa ka raaxaysta addoommada iyo dhulka iyo geedaha iyo xoolahiiyaba ayaa ka nasa oo muxuu ahay waxay uga raaxaystaan marka waa fisqigiisa iyo fujuurkaas masaa'ibtuu keenayay iyo abaarihii iyo wixii uu sabab u noqonaya ilah ku ciqaabayey eh, fisqigooda sababtiisa ilah u keenayay yaa dadkii ka nasanayaan baabun fii gusli lmayit dhaqidda maydka la dhaqo عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرى بناaت النبي عليه الصلاaة وسلام marka ay dhimatay buu nebigu عليه الصلاة وسلام wuxuuna yidhi dhaqa witran tiro isdheer dhaqa ثaلaaثan saddex oo خamسan ama شhan hadba intuu ku nadiifsamaa la dhaqayaa laakiin waa inuu witrigu yahay baa sunna shay kastaba witrigu jeclaa nabiga aleyh isalaatu wasalaam wajcalna ka yeela fi lkhaamisati midda shanaad kaafuuran aw shay-an min kaafuur nooc dawo ah markaa geedkan geedkan baarsaadka ay yidhaahdaan xarada eh, inaguna badan iska qaadan kaafuurka la yidhahda kaasaa markaas eh, muxu dawo laga samayn jiray eh, mxuaha guleha midda dambe ku dar oo hawaalki iyo waxyaalahaasa ka celisaa ayb fa غasltunnaha markaad dhaqdaan faaclimnani ogeysiiya markaad dhaqdaan dhaqmeeda ka bogtaan isoo ogeysiiya kolkaad kafnaysaan faaclamnaahu waan ogeysiinay faacطaanaa wuxuuna siiyey xiqwahu hooskuntigiisii buuna siiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi ashcirnaha iyaahu yani jidhkeeda ku xubsiiya dharka ugu hoosaysiiya shicaar dharka hoose ee jidhka ku xiga yaa shicaar la yidhaahaa dharka sarena difaar baa la yidhahaa qofku hadduu laba shay iska dulgashan yahay midka hoose waa shicaarka korena waa difaar marka wuxuu leeyahy midka hoose ee dharka jidhkeeda ku xiga kafanka ugu wada hoosaysiiya waysa nebigu alayh isalaatu wasalaam baabun fi kafani اlmayit can caaishaةa radia allahu canha qaalat kufina rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam fi ثalaaثaةi ahwaabin biidin saxuuliya min kurfus laysa fiiha qamiisu walaa cimaama waxaa lagu kafnay rasuulka ilaahay saddex maro oo cadcad oo saxuuliya saxuuliya yani biidin khaalisa buu ku fasiraya qaarna waxay ku fasiraan qarya saxuul la yidhaho laga keen lagu sameeyey min kurfusin yani min qطnin oo cudbi ah aan suuf iyo xariir iyo waxba ahayn laysa fiiha aanu ku jirin qamiisun walaa cimaama khamiis iyo cimaamatoona aanay ku jirin khamiis iyo cimaamatoona aanay ku jirin jirintaa muxuu yahay macnaheedu yani saddexdaa keliyay ahaayeen oo khamiis iyo cimaamad iyo midna ma lahayn miya mise khamiiska iyo cimaamadu dheeraad bay ka ahaayeen alimaam maalik wuxuu ku fasilaa khamiiska iyo cimaamadu dheeraad bay ka ahaayeen marka waxaa lagu fasilay yani waxay leedahay saddexdaa mariyad kuma tirinayo khamiiskii iyo iyo cimaamadii kuma tirinayo dheeraad bay ka ahaayeen lakin jumhuur waxay ku fasiraan saddexdaas keliya ahaayeen oo aan wax kale lahayn wa ama alxulla xulladuse dadkaa marka waxay sheegi jireen in nabiga alayh salaa slam xulla lagu kalfay xullana waxaa la yidhaha labada mare lasu xidha baa la yidhaahaa fasgunta iyo iyo iyo ridaa masalan oo kale baa la yidhaahaa marka dadka waxay dhihi jireen nabiga alayh sala slam xulla a lagu kalfay markaasay hadal khata weeyaba ilan khata'aasuna halkuu ka yimid ayay sheegaysaayo hortii hore waa loo soo iibiyey markaas haddana laga daayay wuxuu leeyahay fainamaa shubbiha cala annaasi dadka waxaa lagu shabahay yani dadka ay ugu qaldameen fiiha xullada annahaa ishturiyat lahu waa loo soo iibiyey liyukafana fiiha in lagu kafno daraaddeed ayaa loogu soo iibiyey faturikat ilxulla xulladii waa laga dhaafay kolkii la kafnayo waa la iska daayay kolkii horese waa la soo iibiyey marka soo iibintaasay maqleen dadka markaasay u qaateen in lagu kafnay وkفna في ثaلaaثaة أhwاaب bيض سxuuliya faأkhadha cabdالlahi بn abi bkr cabdالlahi بn abi bakr baa qaatay oo yidhaad mxaana laigu kafli doona kolkaad dhinto faqaala markaasu wuxuu yihi la أxbisanahaa xatىa ukafna fiiha xatىa ukafina fiiha nafsi waan haysanayaa ilaa aniga laygu kaflo tii nabiga loo soo iibiyey uu isagu yidhi anaa dhiganayo markaa laygu kafli uma qaala markaasu mar dambe wuxuu yihi low radiyaha allahu linabiyihi lakafanahu fiiha hadduu ilahay rasuulkii uga raalli noqdo waa lagu kafni lahaa marka waxaan rasuulka ilahayba aan uga raalli noqonin anna ma raba buuli fabaacahaa watasadaqa bihamaniha waa iibiyey markaasu lacagteeda soo baabun fi taxsiini kafani lmayit qofka mayidka ah in kafankiisa la hagaajiyo oo si fiican loo asturo si fiican loo kafno aan la odhan khalaas nin dhantay maradiisa ka roonta aan la odhan nin dekabihiisa ka dhaba aan la odhanina marka khalaas isaga calal xunuun aan lagu duudubo aan la odhanin in si fiican loo kafno ilan waxaa la yidhaahaa dadka waxaa lagu soo xaadirin doonaa maxsharka lagu keeni doonaa qof walbaba marada lagu kafnayo inay jirto iyo kale ma aqaanila kolley waa in la hagaajiyo qofka la la maamuuso meydkiisa kolle ku kor عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما وmaalin buu fadakara wuxuu sheegay soo hadalkaa khudbada dhexdeeda rajula min asxaabihi qubida fakufina fii kafanin hayri taa'il yani hayri dayib kafan aan ficnayn lagu kafnay ayuu sheegay wa qubira leylan habeenna la aasay nin habeenniga la duugay oo kafanka lagu kafnay ninkaasu soo hadalqaayo nabiga alayh isalaatu wasalaam fazajara nabiyu sala allahu alayhi wasalam can wuxuu ka reebay an yukbara arajulu bileyl in qofka habeenimo la aaso xataa yusallaa caleyhi ilaa lagu tukado ama xataa yusalliya caleyhi ilaa nabiga ku tukado uu nool yahay ilaa in habeennimo la aaso dadka ilaa muxuu dad badan ay ku tukadaan oo qofkii muxuu ahay maalinimadii dadka usoo baxaan iska qarsoodiya loo aaso ilaa an ilaa an yudara insaanu ilaa dalik inuu qof arrintaas qasab ku noqoto mooyaane habeennima inuu aaso meydkiisa qasab ku noqdaa inuu jiro mooya ninkan isagoo tagayur looga baqaayo iyo isagoo dadka muxuu ahay meel baadiya intaasoo la kala guurayo waxsidaas ay jirto iyo isagoo amwaartu ay badan tahay oo ciidanku yar yahay iyo waxay noqotaba وqاl النبي صلى الله عليه وسلم إذا kفن أحadكم أخاaه فlyحسن kفنه midkiin markuu walaalkii kafnaayo kafankiisa hagaajiyo kafan fiican ha ku kafno bab bab sraaci bijanaaza dhaksaha lala dhaksado marka janaaza lala socdo in dhaksa loola socdo dhaksa loola alaabsado aan daahima kaig laakiin aan lala laducnaynin oo meelaa qaarkood bay aad ula ducleeyaan an abi hurayraa radi allahu canhu an nabiy sala allahu alay slam qaal asricuu bijanaaza la dhaksada la talaabsada janaazada la talaabsada fain taku saalixa hadday mid fiican tahay فخyr تqdimuunaha lah ayr ad hormarinaysaan weeyaan لعlh qaala تqdimunaha fخayr تqdimuunaha lah kutusan yahay marka ayrunta waa huba fخayr khayr weeyaan لعlh qaala inu yidhi waa suurowdaa تqdimuunaha lah khayr baad u hormarinaysaa or u geenaysaa waxaana tan baa ka horeeya wain takuu غayra dalik hadday sidaa waxaan ahayn tahay xun tahayna fasharun tadacuunahu can riqaabikum wax xun baad qoortiina ka dejinaysaan oo horay uga takhalusaysaan kolleyba markaa muxuu ahaa ma idinkay wanaag idinta ama isagay wanaag u tahay hore uga dhaqsada baabun nahyi الnisaa'i can itibaaci اljanaa'iz naagaha reebidda laga reebay inay janaazada raacaan can umi caطiyata radia allahu canha qaalat kunaa minha can itibaaci اljanaa'iz walam yuczam calayna waana laga reebi jiray janaazada inaan raacno laakiin nahyigaasi nahyi jaazim ah go-an oo xaraam ah ma aan ahayn marka waa nahyu nahyu tanziih weeyaan waa karaaha mooyaane xaraam ma ah laakiin waa inaana ooyin xadiidka camr bn alcaas aynu ku soo marnay laa tatbacanii naa'ixatu walaa naar waa hadday sii oydo waa in la reebaa hadday marka ay kuwa muxua kala socda janaazada kala socda oo sabirsan oo aamusan waxba laga reebi maayo baabu lqiyaami liljanaza janaaza hadday soo marto in loo kaco عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهma qاal mrt جناaزة جناaزaa soo martay faqاama lahaa rasuul الlahi sلى الله علي sلم rasuulku ilahi baa u kacay وaqumnaa macahu waa inagana waa la kacnay faqulnaa ya rasuul الlahi inaha yahuudiya waa jناaزa yahuudiyadeed baa nidhi faqaala ina اlmwta faزc geeridu waxay leedahay argagax bay leedahay faidaa ra'aytum اjanaaza faqumuu lahaa u kaca janaazada marka sababka loogu kacayo yaala dhowray ku farfasireen suraaxdu qaar waxay yidhaahaan janaazadantada wuxuu ugu kacay nabiga ala slam midda yahuudda wuxuu ugu kacay madaxiisa inay kahor martay maydka yahuudigu inu ka sarreeyay buu nacayay nabiga alayh salaatu wasalaam qaar waxay yidhahaan malaa'igta la socodku u kacayay nabiga alayh salaatu wasalaam laakiin muxuu ahay tafsiirka nabiga alayh salaatu wasalaam baa kulli ka wada marka waxaa weye fazac geerida fazcada daraaddeed in lagu kacay lihawli lmayit lihawli lmowt in lagu kacay taasu marka nebigu alayh isalaatu wasalaam faray ilaa ay ku dhaafto janaazada ay ku dhaafto in la taagnaado janaazada ad fadhiya haddii lagula soo agmaro waa inaad kacdo ilaa ku dhaafayso aad taagna ayb qofka raacee la socdana ilaa la dhigo waa inaanu fadhiisanin laakiin cali bn abi taalib radi allahu anhu isagu wuxuu odhan jiray xadiikan waa la nasaxay nabiga alayh salaat salaam intu dhici jiray kadhambow yuu fadhiistay yuu dhihi jiray marku sawad ka fariisay waa kan soo socdo baabu naski alqiyaami liljanaasa nasakidii sicida janaazada loo koco la nasakay can caliyin radi allahu canhu qaala ra'aynaa rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaama faqumna waqacada faqacadna yani fi janaaza rasuulka ilahi isagoo istitaag baan arna waa istaagnay isagoo fadhiisana waa arrinoo marka waa fadhiisanay marka in la nasakay oo kan dambe uu dambeeyey qucuudku dambeeyey saas baabun ayna yaquumu alimaamu min almayiti lisalaati calayhi kolkuu ku tukanaya maydka ku tukanaya imaamka halkuu iska taagaya can samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala sallaytu khalfa الnabiy salى allahu alayhi wasalam wasallaa calaa umi kacbin haweeneyda umu laydaabi ku tukaday nebigu alayhi salaatu wasalaam maatad fii nifaasiha maatat fii eh, maatat wahiya nufaqaa iyadoo umula dhimatay haweeney iyadoo umula dhimatay oo umu laydaabi laydaabu ku tukaday rasuulka ilaahay oo kula tukanay faqaama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam lisalaati calayha wafahaa dhexdeedu istaagay bartamuu ka joogsaday nebigu alayhi salaatu wasalaam bartamaha wuxuu uga joogsaday xikmada ku jirtay iyo ilaah baa og waxbay ku sheeg sheegaan waxaa ka mooda in ugu macquulsan yahay sakriyaan afuraad buu uga qasaayo dadka ka dambeeya iyuu ka uga ka noqonaya haweenka kushooda aad loogu dadaala kolka dhulkaan kole ku tahay raggase madaxaasiisu ka taagi jiray raggana madaxaasiisu ka taagi jiray haweenkana dhexdiisu taagi baabun fi tasbiiri cala aljanaaza can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalama qaal ana rasuula allahi sala allahu alay slam naca linnaasi linnaasi annajaashiya majaashi buu dadka uga waramay geeridiisii nacyiga waxaa la layidhahaa warka laga warramo qofkaas dhibaatiisa laga warramo hebel waa dhintay layidhaha kaasa nacyi layidhaha marka nacyiga manhiga ahee nacyiga jaahiliga ahaa kay ammaan iyo dawaaq iyo waxaa sila jirayeen taasay ahayd intuu qofku meel kale oo fuulo hebelkii kidaahe kidaahe kidaaheeda dhintay dee waxaad ku arkay jaraaid iyo hadda wax lagu nasriyo ismu nacyi bayba ku dhigaa nacyu aliim iyo waxkaas ilaahna markaasa qofka xasilkiis iyo wuxuu soo qabtay iyo waxyaalahaas kaftiranay waa nacyigii jaahiliga kaasoo kale laakiin qofkii un haddii mxuaha kolkaad noqotay min hebel baa dhintay aduu tira tiraa hebel waa dhintay sida ka lagu deysa suxadgaataan male gaaraana meesha maslaxa ku jirta sida hadda waa lagu tukanaya nabiga alayh salatu wuxuu ugu sheegayaa in lagu tukado ayb umaradii mxaa qaswatu mutana waa kii nabiga alayh salatu wasalaam uga warramay asxaabkiisi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية نجاشي buu nabigu alayه الصلاaةu وaسلام geeridiisi dadka uga warramay في اليوم الذي maata فيihi maalintii u dhintay nafteeda fakharaجa bهm إلى المصلى dadkiibu wuxuu la baxay meeshii ciidda lagu tukanayey وakبara عalayhi أربaca تكبيiraatin afar takbiiradood ayuu ku takbiirsaday nebigu alayه الصلاaةu وaسلام ayb marka janaazada afartaa takbiiradood ee la yaqaano lagu takbiirsadaa janaazada marka midda xaadirada iyo midda haa'ibadina waa ismid ninkan marka isagoo haa'ib abu nabigu alayh salaatu wasalaam ku tukaday asxaabtiina kula tukatay marka salaat ljanaaza cala alhaa'ib mashruuciyadeeda ayaa xadiidkan laga qaadanaya baabun fi takbiiri kamsan kan takbiiradood in laga dhigo عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة زيد بن ثابت يعني زيد بن ثابت جنائزka iyada markuu ku tukanayo afar buu ku takbiiran jiray وإنه كبر على جناaزة خمسا hal جناaزo shan goor ku takbiirsaday فسألtu waan weydiiyey فqاala markaasuu yihi kana رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم يكبرhaa nabigu waa takbiirsan jiray kana yani kana waa ka dhigi jiray bab في الدعاء للميت عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال صلى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم على جناaزة جناaزة ku tukaday rasuulka ilaahay faxafظtu min duعaaئihi ducadiisii waxaan ka xifdiyey wahuwa yaquul isaga oo leh اللهma اغfir lahu وارxمhu وcaafihi واعfu canhu وأkrim نزله ilaahu u dambi dhaaf oo u naxariiso oo caafiyo mxua dhibaatooyinka ka caafi wacfu canhu ilaah saamax waakrim nuzulahu kaydkiisa ilaahu hagaaji nuzul wax martida loogu sii talagalay intayna imaaninaya markay timaado lagu maamuso loola soo dhaqsado ayaa la yidhaha ilahu kaydkiisa hagaaj wawasic mudkhalahu meeshuu la gelinayo ilaahu u waasici qabrigiisa waqsilhu ilaahu ku mayd bilmaa'i wthalji waalbarad biyo iyo barad iyo iyo muxuu ahay iyo baarkaas shafiicaada ilaah ku dhac ayb biyo isagoo la sheegay salbi iyo barad haddana waxaa loogu sii daray ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu sheegaa munaasabadsaa loo yeelay buu sheegaa marka weli waxaan laga dhaqayaay wasaq ma aha wasaqda biyaha kulul baa bixir cub laakiin waxaa laga dhaqaya waa dembi dembiguna xaraaru leeyahay marka biyaha qabow baana muxuaha kuleylka aadu daminay marka sidaasa wax qabow maxaa in lagu dhaqo mxuahay loogu loogu ducaynaya buu leeyahay wanaqqihi min alkhaطaaya ilaah dunuubta ka nadiifi kamaa naqayta thawba alabyada min aljanas sida marada cad looga nadiifiyo wasakda looga nadiifiyo waabdilhu daaran khayra min daarihi guri gurigiisii ka fiican ilah ugu bedel waahlan khayra min ahlihi haween haweenkiisii ka fiican ilah ugu dad dadkiisii ka fiican ilah ugu bedel wazawjan khayra min zawjihi haween haweenaydiisi ka fiican ugu bedel وأdkr الجنة ilah جanada geli وأعdه min عadاaب الqبr ilah ka nabad geli cadaabka qabriga وmin عadاaب الناar yعni xatىa تmanaytu cawf baa marka wxuu leeyay xatىa تmanaytu ilaa aan ka tamaniyay an akuna dalika الmayit ducadiisi nabiga alay sla u ducaynaya wanaageedi yan aadhiga markaasee adi noqon weya ninkaasna waxaa ninkii loohan jiray cabdullahi zulbijaadayn ohan jiray ayuu ahaa bilbijaadayn alaslami cabdullahi bni muwafir adeerkiisa baabu asalaati cala almayit bilmasjid can caaishaةa radia allahu canha annaha lama tuwufiya sacd bnu abi waqaasin radia allahu canhu sacd bn abi waqaas markuu dhintay oo qasrigiisa caqiiq uu ku laha uu ku dhintay arsala azwaaju الnabiy salى اllahu alayh wasalam haweenkii nebiga waxay u fariin direen an ymuruu bijanaazatihi fi masjid fayusaliina fiihi fayusaliina caleyhi in masjidkiisa janaazadiisa in masjidka la keeno ay ku tukadaan iyo dalbadeen haweenkii nabigu aleyhi salaatu wasalaam fafacaluu waa yeeleen dadki waa loo keenay masjidka loo keenay markaas ku tukadeen fawuqifa lahu fi fi xujarihina fawuqifa lahu waxaa la joojiyey aan soo horjoojiyey calaa xujarihina xujrooyinkoodii yusalliina calayhi sawka iyagoo ku tukanaya ukrija bihi min baabi janaa'iz ayaa wasidama laga bixiyey aladii kaana ila almaqaacid meesha maqaacidka aggeeda albaab xaggaas ahaa baa laga bixiyey baabka dambe la bixinayay ayb fa balagahuna saasay marka haweenkii nabiga salbaday inay ku tukadaan masjidka loogu keeno way ku tukadeen marka waa la bixiyey baabka mara kutukadana waa la bixiyey fa waxaa soo gaaray ana naasa caabuu dalika dadka arrintaan ku caabeeyeen oo ilaanka loogu tukanaya ay yidhaaheen bay yaan ay maqleen wa qaaluu ay yidhaaheen dadkii ma kanat ma kanat الjanaa'izu yudklu bha اlmasjid janaaista masjidka lama soo gelin jirin fabalaga dalika caaisha caaisha arrintaasu ay soo gaadhay faqaalat markaasay waxay tidhi ma asraca الnaasa ilaa an yaciibuu maa laa cilma lahm bihi dadka ku degdeg badana inay ceebeeyaan waxaana cilmi u ahayn waxaana cilmi lahayn bay iska hadlaayaano eedaynayaan caaduu calayna waxay nagu ceebeeyeen an yumara bijanaazatin fi lmasjid in janaaza masjidka nagula la soo maro wama sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam calaa sahli bni baydaa ila fi lmasjid ninkaa sahl ibni baydaa la yidhaha iyo walaalkii suhayl ibni baydaa la odhan jirayba masjidku buu nabigu alayh salatu salam ku tukaday janaada lagu tukada waa jirtaa nabiga waa ku tukaday baabu salaati cala alqabr can abi hurayrata radia allahu canhu ana imra'ata saydaa kaanat taqumu lmasjida masjidkay xaaqi jirtay masjidkay nadiifin jirtay xaaqi jirtay haweena madow aw shaaban ama nin buu ahaa nin madow ama haweeney fafaqadaha rasuulu llahi sala la alay rasulka ilahi baa waayey fasa'ala canha waa weydiiyey aba qofka islaamka imika ahaa qof kasta in kasta uu liito maxaa darajadiisa maxaa kale mujtamac uu yahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam si uu dadka u wada ahaayeen oo kutubuu u wada fadi jiray oo kutubuu u su-aali jiro u ziyaara jiray ugu tukan jiray aba qofku sida ahay canha aw canhu qaalu markaas maata aw maatat waa dhintay wedanka waa dhimatay qaala markaas wuxuu yihi afalaa kumtum aadamtumuuni maxaad iisa ogeysiin weydeen aan ku tukadaydan qaala markaa fakaanahum saaruu kaanahum sagaruu amraha aw amrahu waxay u ekaatay dadku siay ugu jawaabeen inay fudaysadaan arrinteedii oo marka wax nabiga la ogeysiiyaba inay istaahishaba qofkaasu ama ninkaasu aynay istaahilin faqaala markaasu wuxuu yidhi dullunii calaa qabriha ama qabrihi bu qabrigiisa tus ama qabrigiisa tus fadaluuhu waa tusiyeen fasallaa calayha waa ku tukaday uma qaala markaasu wuxuu yidhi ina haadihi alqubuura mamlu'atun dulmatan calaa ahliha qubuurtu mugdi bay ka buuxdaa oo mugdi bay ku tahay dadka la geliye wa ina allaha ilaahna yunawiruhaa lahum bisalaati calayhim ilaahna wuxuu ugu iftiiminayaa salaadayda aan ku tukanaya ugu iftiiminayaa intaan idinla joogo qof alla qofkii idinka dhintaba iisoo sheega aan ku tukaday baabu man qatala nafsahu qofkii isdila oo lagu tukanaya mise laguma tukanayo can jaabir bni samurata radia allahu canhuma qaal utiya الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama birajuli qatla nafsahu bimashaaqis falam yusalli calayhi mashaaqis waa jamcu mishqas waa kaynu soo marray ninkii dawsiga ahaa sidaa isku dilay waa muxuu ahay fallaadh oo birteeda ay ballaaran tahay oo mishqas la yidhaaho nin bir sidaas isku dilay baa nebiga alayh الsalaatu wasalaam loo keenay markaasaanu ku tukanin cuquuba wazajran linnaas canhu ma aha inuu gaal yahay oo lagu tukanaynin ma aha nebiga un baan ku tukanin ma asxaabtiisi kale waa ku tukadeen marka nebiga alayh الsalaatu wasalaam dadka celin uu ka celinayo oo ka caarisiinayo nacsiinayo isdilka qofkuu isdilo oo qofka hadduu ogaado haddii uu isdilo inuu nebigu salaadiisi uu ka qadayo aanu ku tukanaynin uu maxaanu ku degdegaynin sidaas uu lahaa mooyaane cuquub ahaan mooyaane ma aha inaanu lagu tukanaynin oo ku gaaloobayo marka qofkan kado inuu ninkii soo maray ee tufayl ibni camrin dawsi saaxiibkiisa ay la socday ee tufayl uu ku arkay jannada uu ku arkay inuu yahay iyo ku kale inuu yahay labadaba iska baabu fadli الsalaati alى janaaza waاtibaacha عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم man shahida الجناaزة xatىa يusلىa عalayha qofkii la jooga janaazada intuu soo raaco ilaa lagu tukada la jooga falahu qiraad hal qiraad buu leeya hal ajri buu leeyahay waman shahidahaa xataa tudfan falahu qiraada qofkii la jooga ilaa laga aasayana laba ajri buu leeyahay kolkii lagu tukada iska taga oon aaskeeda aan sugin hal buu leeyahay qofkii suga ilaa laga tuka inta lagu tukada haddana la aasayana ule laba ajri buu leeyahay qiila wama alqiraataan labada khiraad maxay yihiin qaala mil اljabalayn alcadiimayn waa laba buurooda waaweyn khiraad marka xagga luqada marka laga fiiriyo waxa weeye waa shay wasan ahoo yar oo muxuu ahay mihqaalkiibaa wuxuu ahaan jiray afar iyo labaatan khiraad buu ahaan jiray marka mihqaalka ama dinaarka oo afar iyo labaatan loo qaybiya qaybki baa khiraad la dhihi jiray laakiin hadda kankada waxaa laga wadaa qayb weyn oo ajir ah oo midiiba ay leeg tahay buur oo weyn oo kale leegtahay baabu man sallaa calayhi mi'atun shuficuu fiihi qofkay boqol qof ku tukadaan shafaacadooda waa loo aqbalayaa ile salaada janaazada duca loo ducaynaya way marka ducadooda ilah waa u aqbalaya an caaishaةa radي allahu canha qaalat an caaishaةa radي allahu canha can الnabiy salى اllahu alay slam qaal ma min mayitin tusallii calayhi umaة min almuslimiin yabluguuna miئaة kulluhm yashfacuuna lah ilaa shufficuu fiihi ma jiro qof dhinto muslim muslimho dhinto oo ay ku tukadaan jamaaca muslimiina umma yani umma jamaaca laga wada jamaacad muslimiin ahoo boqol gaaraya ay ku tukadaan oo dhammaantood udug wada ducaynaya haddii ducada marka ilahay waa ka wada aqbalaa ducadaa waa ka aqbala ilahay shafaacadooda waa aqbalaa ilahu sidaa u yeelala sidaa u yeel bu nin weliba leeyay marka waa ka aqbalay qofku marka intay kasii badan tahayna marka waa sidoo kale dadkan xarameynka loogu tukaday iyo aad ayaan badan yihiin janaazadooda xaramka inta la keeno imisa kun baa ku tukanaysa baabu man sallaa calayhi arbacuuna shufricuu fiihi can ibni cabaasin radia allahu canhuma annahu maata lahu bnun inan baa u dhintay biqudayd oo cusfaan labada meelood weeyaan qudayd buu ku dhintay ama cusfaan buu ku dhintay inan ibni cabaas uu dhalay ayaa ku dhintay fa qaala markaasu wuxuu yidhi yaa qurayb burayd mawla bn cabaas ayuu u yeedhay markaasu wuxuu yidhi intadir undur bal fiiri ma اجtamaca lahu min الnaas inta dadka usoo kulantay bal fiiri qaala qurayd baa yidhi faqarajtu waan baxay faidaa naasu qad اجtamacuu lahu dad usoo urureen baan arkay faahbartuhu waan u sheegay faqaala taqulu hum arbacuun ma u malaynaysaa yani afartan inay yihiin taqulu yani tadunnu ma u malaynaysaa afartan inay yihiin qaala nacam haabaan idhi qaala ahrijuuhu soo bixiya soo bixiya ha lagu tukaday fainii samictu rasuula اllahi sala allahu alay slam yaquul maa min rajulin muslimin yamuutu ma jiro qof muslimahoo dhintaa fayaquumu calaa janaazatihi janaazadiisa ay isu taagaan arbacuuna rajulan afartan nin laa yushrikuuna billahi shay-an ilah waxay ugu sharigyeelayn kulligood wada mu'miniina ilaa shafacahum allahu fiihi hadday jiraanse ilah waa ka shafaaca aqbalaayo ducadooda ilah waa u aqbalaayo soo bixiya marka ha tukaday baabu man marka xadiidkani kii hore isma anfinayaan afartankana m afartankuna sidaa waa leedahay mxu aha boqolkuna waa leedahay wax kasii badanna waa leeyahay baabu man sallaa baabun fi man yuhnaa calayhi bihayrin aw sharin min almowta qofka wanaag lagu sheego ama xuman lagu sheego kolkuu dhinto siduu leeyahay can anas bni malik radi allahu canhu qaal murna bijanaaza janaaza lala soo maray fa uhniya calayha khayran wanaag baa lagu ammaanay wanaag baa lagu faaleeyey qof wanaagsan bu mumin bu saalix faqala nabiy llahi sala allahu alay slam wajabat wajabat wajabat waa waajibtay waa waajibtay waa waajibtay wa mura bijanaaza mid kale lala soo maray fa uhniya calayha sharan yani dukira calayha sharan xumaa lagu sheegay faasiq bu ahaa kidaab bu ahaa faqaala fa uhniya calayha khayran faqultu wajabad wajabad wajabad ayb wamura bijanaazati fautniya calayha sha ya miyaan boodi mura bijanaazati fautniya calayha sharan mid kale weeyaan faqaala nabiy llahi sala la alay sl markaasuu nabigu ilahi wuxuu yidhi wajabad wajabad wajabad faqaala cumar cumar baa wuxuu yidhi fidan laka abi wa ummi murashaha kuu noqdeen aabbahay iyo hooyaday mura bijanaaza ma janaaza lala soo maray fa uhniya calayha khayran wanaag baa lagu ammaanay faqulta wajabad wajabad wajabad wa mura bijanaaza mid kalena waa lala soo maray fa uhniya calayha sharan faqulta wajabad wajabad wajabad ee maxay kala yihiin yani fa qaala rasuulu llahi sala lla alay slam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi man afnaytum calayhi khayran markaad qofkaad ku faallaysaan wanaag kaga faallootaan o wanaag ku sheegtaan wajabat lahu اljanna janna u waajibaysa waman afnaytum calayhi sharan wajabat lahu الnaar antum shuhadaء اllahi fi اlard ilaahay markhaatigiisii baad tihiin dhulka maraga ugu ahaa baad tihiin marka ilahay maraggiisina waa aqbalaya khayr iyo xumo waxaad ugu marag antum shuhadaء اllahi fi lard antum shuhada llahi fi lard saddex gooriiba marka ummaddan adduunkana shuhaday noqonaysaa aakharana shuhaday noqonayaan oo rususha iyo umamtooda ay u kala marurayaan baabu rukuub musallى rukuub almusallي عalى الjanaaزة ida اnsarf markuu janaazada ku tukada markuu soo noqonayo janaaza kasoo noqonayo inuu wax soo fuulo oo faras iyo wax lamida soo fuulo kolka hore in la lugeeyo kolka la sii socdo saasaa sunna can jaabir bni samurata radي allahu عanhu qaal sallىa rasuulu الlahi salى اllahu عalيh waslm calى bni daxdax uma utiya bifarasin faras baa loo keenay curyin oo leeda ah faras leedo oan ka horaysnayn baa loo keenay facaqalahu rajulu nin baa muxuu ahaay joojiyey nebiga alay sala slam xajiyey farakibahu waa koray fajacala faraskii baa wuxuu bilaabay yatawaqasu lahu yani in la boodboodo nebiga alayh salaatu wasalaam wnanu wanaxnu natabicuhu anaguna aan raacayno nasca khalfahu gadaashiisa aan ordayno faraskiina waa la ordaayay nabiga alayh isalaatu wasalaam annaguna waa daba ordayno qaala faqaala rajulu min alqowm nin raggii ka mid ah baa wuxuu yidhi ina nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi kam min cirqin mucallaqin aw mudallan fi ljanna libni daxdax cirq waxaa geedkan Ah, waa la yidhaha midhihiisana midhiisha rucubta laanta timirta ku taallo taasaa la yidhaahaa imise laamoodoo timira oo lalmata ama sudan ayuu jannada ibnu daxdax ku leeyay ninkaas yani sadaqo badnaayo waa ninkii beertiisa sadaqaystay weeyaan ninkii beertiisa sadaqaystay marka muxuu leeyahay beero badan janna timir badan iyo midho badan buu ninkaas jannada ku leeyahay marka kolkuu soo noqonaya buu nabiga alayh isalaatu wasalaam faraska soo koray ee kusoo noqonaya meydka baabu jacli alqatifati fi lqabri in qadifa loo goglo meydka loo goglo qabriga loo goglo can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal jucila fi qabri الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qatifat xamraa qatifad casbaan nebiga qabrigiisii loogu fidiyey oo hulaamkiisii mxuu aha sufraan miyo hadaa u goglay nebiga alayh الsalatu wasalaam baabun fi اllaxdi wa nasbi اlabni cala اlmayit laxdiga marka waxaa la yidhaahaa mxuahay midka xullubka ee gudubka loo qodo ilka shaqiba isaguna jiro n salayga sidiisa oo kale kaahoo dhexda horta xbaalbilaasta la qodo dhexda marka midkuuga laga qodo marka kolkii la dadaayo ee la awdayo in saa loo qoqoto miyo aan saa loo jijifin labinka lagu samaynayo عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه اldي hlka فيh yn maata فيh maalkii uu ku dhintay buu wuxuu yihi sacd ilxaduu lii laxdan qabrigayda luxud ka dhiga shartan ka dhigina wansibuu calaya labina naصban labinka mxahay aad aad dilkay ku dadaysaanna toosiyo qoqotomiya kamaa sunica birasuuli lahi sal la rasulka ilah sida rasulka ilah baa sidaa loo aasay si loo aasay aasi jiro wa can abi lhayaaj alasadiy qaala qaala lii caliyu radia allahu canhu caliy bn abi aalib radia allahu canhu alaa alaa abcahuka miyaanan kuu diraynin calaa maa bacahanii calayhi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay siduu arrintu igu diray miyaanan kuu diraynin siduu rasuulka ilahay yeel i yidhi baan kuu dirayaa ma yeelaysaa maxay ahay siduu rasuulka garanay anlaa tadaca inaadan ka tegin timhaalan suura inaadan ka tegin taallo inaadan ka tegin ilaa tamastahu tirtirta mooyaane walaa qabran mushrifan yani qabran murtafican qabri taaganna aadan ka tegin ilaa sawayto inaad dhulka la sinta mooyaane saasuu rasuulka ilahay ugu diray madiina mar eh, ku wareego wixii muxuu ahay sanam ahe taaganaad aragtoo dhanna burburi qabrigii taagaan had aragtana dhulka la sim buu yahay rasuulka ilahay sidaasoo kale mayeelaysa adnaha kuu diro ayb marka qabriga waxaa weeyaan qabriga sharcigiisu waa kan sida laga dhigaayo sida tada weya xadiidka kale marka waxaa weeya qabriga xataa ciiddiisa in la tuura maaha ciiddiisa la weyneeyo maaha waa in dhulka lala simo wax yar unu calaamo oo ah inuu qabri meef yaha lagu garto si aan qof kale looga gadulaasin si dadku u gara maraan jaay yar oo sida maxaad ku aragteen baqiic iyo mxaa xajuur iyo aad ku aragteen waxoogaa yaroo intaan alla kor saarsaaro in intaasu lagu daayo weeyaan marka in wax lagu dul masjid ama khudbad ama taabuud ama xataa ciiddiisa reebaadiyaanu ciidda way weyneeyaanu ciidda saa usoo tuura waana qabriga waa in dhulka lala simo baabu karaahiyat albinaa'i watajsiisi cala alqubuur karaahiyada marka taxriim baa laga wadaa hadda karaahadu wixii la necab yahay weeyaan karaaha markii la yidhaha marka wixii la necab yahay wax xaraamana waa noqda can eh, jaabirin radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an tujasasa alqubuur in la nuuradeeyo qubuurta la nuuradeeyo ayuu nahiyey nebigu alayh salaatu wasalaam wa an yuqcada calayha in lagu dul fadhiisto wa an yubnaa calayhi iyo wax lagu dul dhisaba saddexdaasuu nahiyey nebigu alayh salatu wasalaam in la nuuradeeyo iyo in muxuu ahay lagu dul fadhiisto iyo in muxuu ahay wax lagu dul dhisaba haddii waxaa lagu guulaysaye masjid uu yahayna waaba sii daran yahay d middan xaggan kada fadhiisiga ah cali bn abi aalib isagu wuxuu u fasiri jiray farjiga in laga wado yani in qadaa ulxaaja lala dul in lagu saxaroodo uu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu nahiyey mooyaane in lagu dulfadhiisto waxba ma nahiyin bu odhan jiray isagu waana ku dul jiray waana ku dul seexan jiray ali ayb isagu saasuu qucuudka u fasiri jiray ayb in lagu dul fadhiisto iyo in waxaa lagu dhiso iyo in la nuuradeeyo buu nabigu alay salatu salaam tukaday in gu manciyay in xaggiisa loo tukadana marka waa kii nahiyeyba isagoo qabri hortaada uu yahay oo adigii qabriga waxba aanu idiin dhexaynin qabri xaggiisa aad usii jeedsata u tukato waa mamnuuc yado baabun idaa maata almar'u curida calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiy aroodiyo iyo galabba booskiisa waa loo bandhigaya jannadiiyo naarba hadduu midu kuleeyahay an can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ina axadakum idaa maat curida calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiy booskiisii baa loo bandhigayaa galabtii iyo aroortiisiiba aroortiiba in kaana min ahli اljanna fa min ahli اljanna hadduu ahlu janno yahay booskiisaasi waa booska ahlu janno weeyaan booska ahlu jannaha la tusinaya wain kaana min ahli الnaar fa min ahli الnaar qaala yuqaal waxaa la dhahayaa hada maqcaduka xataa yabcahaka allahu ilayhi ywma alqiyaama kaas waa booskaagii marka ilaa qiyaamaha kusoo bixiyaa tegi doonto weya kaasaa la ohan aroortiina baa la tusayaa galabtiina markaa la tusaya baabu su'aali اlmalakayni lilcabdi ida wudica fi اlqabri can anas bni maliki radia allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى allahu alيyh wasalam ina alcabda ida wudica fii qabrihi watawallaa canhu asxaabuhu qofka markii qabriga la dhigo ee ay ka tagaan asxaabtiisa ay ka tagaan kolkay ka tagaan bay imaanayaan maa intay la joogaan ma imaanayaan sida xadiidka camr bn caasna aynu kusoo marray waa kii odhan jiray ila jooga qadar ila jooga aan idin wehshada aan xusuusta aan ka fekera waxaan ugu jawaabi doono malaa'igtee ila jooga marka intaa lala jooga ma imaanayaan ayb kolkii intay la aasa ay ka tagaan dadkii aasay wainahu layasmacu qarca nicaalihim kabahooda maxaa jaanqaadkoodana waa maqlayaa zaada fii riwaayatin idan sarafu qarca nicaalihim idan sarafu riwaya kale ma ku darta qaala ya'tiihi malakaani laba malg baa imaanaya fayuqcidaanihi waa fadhiisanayaan fayaquulaani lahu waxay ku odhanayaan maa kunta taquulu fi hada arajul ninkaas maxaad dhihi jirtay ninka maxamed ydha maxaad dhihi jirtay qaala faama almu'minu fayaquulu ashhadu anahu cabdullahi warasuuluh qaala fayuqaalu lahu markaas waxaa lagu odhanayaa undur ilaa maqcadika min annaar booskaagii naarta aha fiiri qad abdalaka allahu bihi maqcadan min aljanna boos jannada alle kugu bedelay haddaad halka hadal aan ahayn odhan lahayd booska naartaa lagu geyn lahaa lakin ilahay waa kaa bedelay hadda oo kaa jannada lagugu bedelay qaala nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam fayaraahumaa macan labadiiba waa arkaya jamiican labadoodiiba kii jannada iyo kii kaleba waa arkayaa qaala qataada wadukira lanaa waxaa naloo sheegay annahu yufsaxu lahu fii qabrihi qabrigiisa in loo waasicinayo sabcuuna diraacan toddobaatan suxul in loo ballaarinayo wayumla'u calayhi looga buuxinayo khadiran ilaa ywmi اqiyaama cagaab iyo nicmo looga buuxinayo ilaa ywmi yubcauun ilaa maalinta laga soo bixinayo kii kalena marka waa cagsi marka sida xadiidka asmaa xadiidka asmaa khudbadii nabiga alayh الsalaatu wasalaam khudbatul kusuuf uu ku sheegay nabiga alayh الsalaatu wasalaam keena waa ka odhan doona ha ma laa adri samictu ma sayaquluun marka waa qaab baabu fi qawli اllahi tacaalى yuthabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira wa anahu alqabru aakhiradan la sheegayaa inuu qabriga yahay can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati dunya bilqowli haabiti qaala nazalat fi cadaabi alqabri cadaaba qabrigay kusoo degtay aayadda tadu yuqaalu lahu waxaa looga odhanayaa man rabbuka fa yaquulu markaasuu odhan rabbi allah rabbigay waa allah wanabiyi muxamadu sala allahu alayh wasalam kadalika qawluhu caza wajalla yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira baabun fi cadaabi alqabri wاltacawudi minhu can zayd bni haabiti radia allahu canhu qaal baynama anabiyu sala allahu alayhi wasalama fii xaa'itin libani najaar beer banu najaar ay lahaayeen markuu joogay nebigu alayh salaatu wasalaam عalىa bغلة lahu bqل uu lahaana uu saaran yahay nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاaم وnaحnu maعahu anaguna aan la jiro إd xاadat bه nebiga عalيه الصلاة y la leexatay oo tay la oraday bay la diday oo gees u booday jidkiiba ka baydhay fakaadat tulqiihi inay tuurtaba u dhowaatay wa idaa aqburun qabriyaal sittun aw hamsun aw arbaca sittatun aw hamsatun aw arbaca qabriyaal lix ah ama shan ah ama afar ah yaa meesha yaalay qaala kada kaana yaqul eh, yaquulu jurayriy raawiga xadiidkan warinayay eh, saciid jurayri ayaa sidaa dhihi jiray oburkaas intaasbu dhihi jiray shakigaasu ku warin jiray yani qaala man yacrifu asxaaba hadihi alaqbur qubuurtan dadkeeda yaa garanayo nebigu alayh isalaatu wasalaam faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ana anaa garanaya qaala famataa maata haaulaa hadmay dhinteen kuwankadu qaala maatuu fi lishraaq gaalnimadii bay ku dhinteen qaala ina haadihi اlummata tubtalaa fii qubuurihaa yani tubtaxanu fii qubuurihaa dadka mxua qubuurtooda ayaa lagu imtixaanaa falawlaa an laa tadaafanuu haddii aanan ka baqaynin inaydaan is-aasin ladacawtu allaha allaan baryi lahaa an yusmicakum inuu idinka maqjiyo min cadaabi alqabr aladii asmacu minhu waxaan ka maqlaayo cadaabi qabriga saan u maqlaayo inuu ilahay idiin maqashiiyo maan ilahay idinka damqeeyaa lakin waxaa idinka baqayaa inaad is-aasi weydaan oo maydkiina dibadda kaga tagtaan idinka baqaya uma aqbala calayna biwajhi waa nagu soo jeestay nabigu alayh salatu wasalaam faqaala tacawaduu billahi min cadaabi alqabri marka baqasha waxay la dirday baa waxay ahayd siyaxoodii waxaasii maqlaysay cadaabka dadka la cadaabayo qubuurtooda bay ka diday cadaabu qabriga ilahay kacuudu bilaysta buu yidhi cadaabka naarta kacuudu bilaysta qaluu nacuudu billahi min cadaabi الnar qala tacawaduu billahi min cadaabi اlqbr qaluu nacuudu billahi min cadaabi اlqbr qala tacawaduu billahi min alfitan ma dahara minha wma baطn fitnada ilahay kacuudu bilaysta waxa taqarsoon iyo teeda muuqataba qaluu nacuudu billahi min alfitani ma dahara minha wma baطn qala tacawaduu billahi min fitnati الdajaal qaluu nacuudu billahi min fitnati dajaal baabu tacdiibi yahuuda fii qabriha can abi ayuuba radia allahu canhu qaal kharaja rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baa baxay bacdamaa harabat ishams qoraxda intaad celi ka dambow fa samica sawtan cod buu maqlay faqaala yahuudu tucadabu fii qabriha waa yahuud oo qabrigeeda lagu cadaabayo cod buu maqlay qabriga ka dhex maqlay nabiga alay sala slam waa maqlaayay waa yahuuda qabrigeeda lagu dhex cadaabayay walciyaadu billah baabun fi ziyaarati اlqubuuri walistigfaari lahum qubuurta ziyaarada la ziyaartay iyo dembi dhaafka ilaha looga dalbo can abi hurayrata radia allahu canhu qaal zaara anabiyu sala allahu alayhi wasalama qabra ummihi hooyadii qabrigeedu nebigu alayhi salaatu wasalaam uu ziyaartay uu ku ziyaartay fabakaa waa ooyey abkaa man xawlahu dadkii hareerihiisa ahaabna waa ka oohiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu yidhi ista'dantu rabbii an astakfira laha inaan ilahay dambi dhaaf u weydiiya baan rabbigay wa idan dalbay falam ya'dan li iima idnin wa sa'altuhu wasta'dantuhu waxaan waidan weydiistay an azuura qabraha inaan qabrigeeda ziyaarto faadina lii waa idnay fazuuru lqubuura qubuurta ziyaarta fa inaha tudakkiru lmowt geerid bay xusuusinaysaa qalbiga idin jilcinaysa geeriba idin xusuusinaysaaye ziyaarta buy marka xikmada loo ziyaaranayaayo qubuurta loo ziyaaranayaa waa qalbi jilaac ha ah laga qaado geeri ha xusuusto maaha ha barakaysto iyo ha walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh